maanta bilaabin axaadiistii saddexda ahaa ee shalay inoo dambeeyey darsigeennii ayaynu wax yar kaga laabanaynaa xadiidkii khalaqaka allahu biyadihi wa asjada laka malaa'ikatahu xadiidkaasi sidaa mu'alifka uu u sheegay weeye wuxuuna ku soo arooray dooddii dhex martay nebi muuse calayhi salaam iyo aadam bilafdi ixtaja aadamu wa muusa waliba waxaa weliyay bukhaariyo muslim iyo imaamu axmed marka ismoodsiintii aan ismoodsiinay in uu xadiidkii shafaacada ku khalday ismoodsiintaasi sax ma ah sidaa mu'alifku u sheegay buu xadiidku yuu sax u yahay saxiixaynka iyo heyrkood baana soo saaray alfaad kale gedisan ayay ku soo saareen ama xadiidka kale ee la ajcalu saalixa duriyati man khalaqtuhu biyadii كمن قلت له كن فكان حديث كاس وحين شاقني إن علمته أي حديثي ضعفي كيس إسكو خلاف سيهن مصحيح ومسوى ضعيف الشيخ عمر شاكر عليه رحمة الله إسكو صحيحي الشيخ الألباني عليه رحمة الله إسكو واضعي فيه حديث كمركي الطرق دي سلسوك هيو واحد مدائن وحسن نقون كريف محايا لي دور رواية وحوليه هاي صحيحة السند أو مرسلة ilaa laba ariiq oo mursal ah oo sanadkoodu saxiix yahay baa usoo yaa usoo khulaasoobaya markii daraaso fiican lagu sameeyo marka waa noqon karaa xadiidku xasan waa noqon karaa markan waxay noqonaysaa in la xujaysan karayo macnaha laakiin hadal badan baa ku jira xataa muxaqiqiinta kutubta xaqiijinaya mucaasiriinta ah qaarna waxay raacayaan sheekh albaani caleyh raxmatullah ay ku waafaqayaan tadciifinta qaarna sheekh axmed shaakir bay ku waafaqayaan taصxiixinta xadiidka ayb amaa xadiidka kale ee khalaqa allahu اlfirdowsa biyadihi xadiidka isagana waxaan sheegnay in uu sidiisa kale uu daciif u yahay laakiin cabdullaahi bni cumar buu ka soo arooray isagoo mawquuf ku ah oo ku eg oo aan dhaafsiisnayn cabdullaahi bni cumar isagoo mawquuf ah bisanadin saxiix buu kaga sugan yahay meeshaasa marka waxaynu nidhi maadaama uu cabdullaahi ibnu cumar isagoo mawquufa ka sugan yahay wax aan ra'yi ijtihaad lagu keeni karana uusan ahayn muxadisiintu waxay u yaqaanaan marfuucun xukman bay dhahaan xukmu rafci bay siiyaan laakiin shardi bay u dhigaan baan soo sheegnay oo ah inuusan saxaabigaasi lagu aqoonin warinta israa'iiliyaadka cabdullahi bni cumar marka waxaan sheegnay inaan aanan arag shakhsiyan macnaha cid ku sheegtay inuu yahay dadkii ka qaatay israa'iiliyaadka dadkii warin jiray laakiin waxaan helay alxaafid ibnu kaiir caleyh raxmat ullah tafsiirkiisa wuxuu ishaarayaa in cabdullaahi ibni cumar radia allahu canhu uu ka mid ahaa raggii kacbul axbaar wax ka qaatay weliba markii qisada aada haaruud iyo maruut qisadeeda qisadaas macno wax weeyaan wuxuu keenay xadiid imaamu axmed cali raxmat ullaahi uu soo saaray oo naafic mawla bni cumar uu ka warinayo ibni cumar iyo haweenaydii isu qurxisay iyo zahro ahayd iyo wixii warkii isaga hawa xadiiskaas waay macnaha xadiiska marka dariiq kaleeto ayuu keenayaa oo ibnu jariir tafsiirkiisa ku soo saaray cabdirasaaqna tafsiirkiisa ku soo saaray bisanadin saxiix oo cabdullaahi bnu cumar uuna nebiga ka warinaynin xadiiska ee wuxuu ka warinayaa can kacbi alaxbaar ariiqaana cabdullahi bnu cumar saalim baa ka warinaya wiilkiisi saalim saalim can kacbi alaxbaar saas wey dariiqa marka naafic ee can rasuulillaahi odhanaya can ibni cumar can rasuulillahi odhanaya waxaa ka xoog badan buu leeyahay ibnu kaiir dariiqa saalim can ibni cumar can kacbi alaxbaar saas daraaddeed bu wuxuu leeyahay leanna wuxuu leeyahay saalim ibni cabdillaah iyo naafic mawla bni cumar markay ibnu cumar isku qabtaan waxaa xoog badan buu leeyahay saalim baa rajaxan halkaa marka waxaa ka muuqata cabdullahi bni cumar radi allahu canhu qisada israa'iiliga ah inuu ka qaatay kacbul axbaar wabitaali waxaa sugnaanaysa inuu ka mid yahay saxaabadii riwaayaadka israailiyaadka warin jiray mid ka mida hadday taasi sugnaato marka xadiidku xukmi rafci ma yeelanayo marka leanna waxaa suroobi karto ixtimaal xoog badan ah inuu xadiidkani kacbul axbaar ka soo jeedaba oo cabdullahi bni cumar kacbul inuu ka qaatay baa dhici karta khaasatan waxaynu sheegnayba in uu bisanadin saxiix ka sugan yahay afarka laftiisa can kacbi laxbaar saas maanaa mar hadday taas sugnaato kacbul ka sugnaado cabdullaahi bni cumarna raggii wax ka qaadan jiray uu yahay ixtimaal xoog badanoo meesha waxaa soo gelaya odhanaya aharkani waxaa dhici karta inuu israa'iil yahay ixtimaalkaas hadduu meesha soo galana lama goyn karo lama jasmin karo xadiidku inuu marfuucun xukman yahy warka murtidiisu waxa weeye xadiidku waa yacni waxa weeyaan mawquufnimadaasi ma dhaafsiisna xukmi rafci ma laha saas way markaana daciif buu noqonaya macana ayib waa xadiidka odhanaya khalaqa allahu alfirdowsa biyadihi amaa lafdiga kale oo ah yani waxa weye khalaqa jannata cadnin biyadihi oo firdows aan la dhihina jannatu cadnin ayada waan soo sheegnay sheekh albani caleyh raxmatullahi inuu daciifada aad ugaga hadlay meelaha uu kaga hadlayna horay baynu ugu sheegnay darsiga hore wuuna wada daciifiyey dhammaan wixii halkaas yani arrintaa ku yimid oo dhan ayb taa intaan kaga gudubno waa laga maarmi karaa oo labada xadiidba laa ajcalu saalixa duriyati man khalaqtuhu iyo khalaqa allahu alfirdowsa biyadihi labadaba waa laga maarmi karaa laanna muxuu u keensaday inuu sugo sifatulyaddi sooma sifatulyaddi inuu sugu macnaha u keensaday sifatuulyaddina qur-aankana waa ka daliil uga keenay xadiidkaa saxiixa ahee ku saabsan yani yacni maxaajadii muusiya aadamna wuu u keenay marka kafaawe waaba laga maarmi karaaba labadan xadiisu macnaha hadalkoodii warkoodu batayba طيب لكن ما دام أي كان وعين معناه واحد واحد وحلاقيه وكذلك يقولون في جميع الصفات مركو الإمام أبو عثمان الصابوني عليه رحمة الله وإنه أصل كي صفاتك أصل كاسي مذهب كاهل السنة مركو إنوقي حي تصالنا إنوغو سمي وصفة اليد مثال أبو كاني buu wuxuu doonayaa inuu ku yidhaahdo sidaas ayaa sifaatka kaloo dhan ay mareen macnaha sidaasaa lagu wadaya ah, faqis calaa hada wey manaa inta kalena saa uun adigu uga qiyaas qaado wa kadalika sidaasoo kale sidaasi la mid ah ayay yaquuluuna asxaabuulxadiidku ayay yaquuluuna odhanayaan asxaabuulxadiidku fii jamiici sifaati sifaatka dhammaantood sidaasoo kale odhanayaan allatii sifaadkaasoo nasala uu soo degay bidikrihaa sheegiddeeda uu ku soo degay alqur'aanu qur-aan kusoo degay oo waradad ay ku soo aroortay bihi yani sifaadka sheegidooda al alakhbaaru axaadiistii ay ku soo aroortay axaadiistii alsixaaxu ee saxiix ahayd sifaadkaas oo ah macnaha min asamci ku cad maqal ah sifaadkiibuu tirinaya min asamci maqalka ah waalbasari aragga ah waalcayni isha ah waalwajhi wejiga ah waalcilmi cilmiga ah وغنشها والقوة أودا والقدرة يقدردا كردا والعزة يغلبدا والعظمة يوينك حباب مجلس كتب تقارب استدامر برسل لكن صفاتكم مترنة والإرادة دونتانك والمشيئة دونتانك والقول أراهدا أرهد والكلام هذلك والرضا راضي أهانتا والسخط يعرضا والحب تعيلك والبغض نعيبك waalfarxi faraxa iyo wadaxiki qosolka ah iyo wagayriha iyo intaa waxaan ahayn min hayri tashbiihin sidaasay odhanayaan sifaatka oo dhan qaacidadaasay marinayaan lasoo sheegay min hayri tashbiihin ekaysiin la'aan lishay-in shay ay ekeysiyaan oo min dalika sifaadka ka mida lmarbuubiina kuwa rabbiga loo yahay sifaadkooda ay u ekeysiyaan almakhluuqiina ee la abuuray ayagoon u ekaysiinaynin sifaatka kuwa rabbiga loo yahee la abuurtay kuwa sifaatkooda iyagoon u ekaysiinaynin macnaha ayib macnaha waxa weeye sifaatka oo dhan sidaasay marayaan sifaatkii marka tusaalayaal ayuu macnaha la soo qaaday ama qur-aanku ku soo arooray ama xadiiska ku soo arooray ayib sifaatkaas saddex qaybood baa loo qaybiya culimadu u qaybiyaan sifaadka qaarkood waxaa lagu magacaabaya culimadu yidhahdaan asifaat اdaatiya la yidhahda sifaat اdaat baa la yidhahdaa waana sifaadka kutusaya macaanida alle u sugan subxaanahu wa tacaala horayna weligii ugu sugnaa gadaal dambena weligii u sugnaan doono kuwaasi sifaat اdaat baa la yidhahdaa sida maalan صفة الحياة أكلت صفة الحياة يعني نلش يا علمك يا قدرة يا سمعك سمع بصرك علمك قوة قدرة عزة عظمة يعني وحوي كواسودا كواسودا وحال هذا وصفات صفات ذاتية لهذا صفات ذاتية لهذا سبب ذاتية مركز اللي معناه ذو حويان الله سبحانه وتعالى يعني لم يعني موسى كزول ولي جيبه إنه كتل ما معه نعم. ولي جينا كذول ما إنه كتل ما ميه صاص معنا ولي جي عليه الله سبحانه وتعالى صفة الحياة ولها وحولها صفة العلم صفة القدرة صفة السمع صفة البصر إلهي والله سبحانه وتعالى صفاتك وحلو يقناء الصفات الذاتية ayaa la yidhaahdaa macaanidaasi yani azaliga ee abadiga ah ayay ku tusaysaa macnaha qaybta labaad asifaat alficliya sifaatka la yidhahdo waana sifaatka ilaahay mashii'adiisa iyo doonidiisa ku tacalluqda way markuu doonana ilaahay samaynayo markuu doonana uusan samaynayo mashii'adiisii iyo iraadadiisiiyay ku xidhanta maalan sifaatkaasi waxa weeyaan sifaatu alafcaal markii lagu yidhaahdo istiwaha oo kaleeto iyo nusuulka oo kale iyo macnaha waxa weeyaan carshiguu ka saramaray ka saramariddaas soo degitaanka uu aan u tegi doonno iyadana sugan imaanshaha uu imaanayo lifasli lqadaa faraxa oo kale addoonka toobaddiisa uu ku farxayo qosolka oo kale laba ninoo isdilo haddana jannada wada galay ilaa akhirihi yacni waxa weye sifaatkaasi waa sifaatu alafcaal baa la yidhaahdayo alla markuu doonana mashii'adiisa iyo doonidiisa ku xidhanta مركو دونانا wuu مركو markuu doonana ma samaynayo saas macna طيب صفات الأفعال أي هذا ومثلا الله سبحانه وتعالى استوى على العرش مرك ليلي استوى على العرش مرك ليلي وصفة فعله الله سبحانه وتعالى سماواتك لك مركو سماواتك أبوري كذب ثم استوى على العرش بلي نزولك الله سبحانه وتعالى markuu doonuu soo degayaa xilliguu doonuu soo degayaa xilliyada nusuusta kusoo aroortay waa wax mashii'adiisa iyo doonidiisa ku xidhan sifo weligeedba soo jirtay maaha sifo weligeedba uun jiraysana mehe waa sifo alla subxaana wa tacaala markuu doonana imaanaysa markuu doonana uusan rabbi subxana wa tacaala samaynin wey macnaha sifaat afcaal baa la yidhahdaayo ayagaasi waxaa la yidhahdaa sifaatul afcaalka sidaan meelo kaleeto waa ku sharaxnay axaaddoodu waa xaadif laakiin jinsu lficli waa asli saasaa la yidhahda saasuu manaa axaaddoodu yani waxa weeyaan maalan axaadda waxaa laga wadaa markaasi ficilkaa alla uu samaynayaay wax sii jiray meehe waa wax markaa uu samaynayo laakiin alla samaynta iyo inuu wax abuuro inuu wax sameeyo inuu wuxuu doono uu samayn karayo jinsi baa la yidhaahdaayo sifadaa asal ahaan weligeedba wuu lahaan jiray weligiina wuu lahaan doonaa asalka sifaatul afcaalka asal ahaan iyo jinsi ahaan waa azali waana abadi laakiin aaxaadda markii mid mid la yidhaahdo iyo nooca marka la yidhaahdo xaadi bay noqonaysa oo xaadi wax weeyaan allah subxaanah wa tacaala maalan maalan sifatu lkhalqi oo kale kasoo abuur ka soo qaad sifatu lkhalqi oo kale ka soo qaad allah subxaana wa tacaala weligii kamuusan zuulin inuu khaaliq aha kamana zuuli doono inuu khaaliq noqon doono laakiin abuurka bini aadamka uu abuuray ama makhluuq mucayana mar uu abuuray abuuristaasi mana sii jirin mana soo jiri doonto mana sii jiri doonto waa abuurka halkaa maruu ku egya xaadi waay marka markaasuu yimid waxyaalo badan horuu abuuray waxna haddaa abuurkoodu jira waxna dib baa laga abuuri doonaa aaxaad ahaan iyo mid mid marka la yidhaahdo iyo nooc ahaan waa xaadis oo wakhtigii ilaahay ku talagalay buu samaynaya oo imaanayaan laakiin sifada asalkeeda iyo jinsigeeda ilaahay subxaana wa tacaala weligii waa ku sifaysnaa sifaadka qaybtooda saddexaadii waxa weeyaan kuwa sifaadka sifaatulafcaalka kutubta qaarkood waxay yidhaahdaan waxaa kaloo lagu itlaaqa asifaat alikhtiyaariya qaarna saana waa la dhaha macna qaybta afraad saddexaad baan dhihi lahaa waa sifaadka qaybta loo yaqaano asifaat ifaat lkhabariya la yidhahda saas maana sifaat daatna qaar baa ku itlaaqa sifaatka khabariga waxa weeye waa sifaadka uun siday noo soo gaadheen in uun maqal ay kugu soo gaadhaan mooye wax si kale lagu keeni karo maaha waxaa la yidhahdaa yuctamadu fiiha cala mujarad alkhabar yani waxa weeyaan maqal aad maqashay iyo nas kuu sheegay keliya mooye si kale laguma ogaan si kale laguma keeni karayo maanaa taa unbaa la cuskanaya taana waxaa la leeyahay yani waxa weye markii ay sii sharxayaan culimmada sida sheekh uthaymiin iyo kayrkood yani sifaadkaas alla subxaana wa tacala waa sifaatka aan leenahay sifaat khabariyaa la yidhahda alla subxaana wa tacaala marka lagu tilmaamayo lama yidhaahdo waa gabal ilaahay ka tirsan laakiin sifaatka kuwa ay isku magaca yihiin makhluuquna leeyahay kuwaa marka la fiiriyo waa kuwa aan u naqaano xubnaha u naqaano xagga makhluuqa marka la fiiriyo xubnaa la yidhaahda oo maalan yani gacanta iyo wejiga iyo maalan waxa weye isha iyo kuwaasi waxa weeyaan iyo farta waa kuwa xubnaha la yidhahdo markii makhluuqa dhankiisa la fiiriyo waa qayb ka mida makhluuqa xaggiisa laakiin alle dhankiisa marka la fiiriyo sifaadkiisa lama dhihi karo waa gabal ama waa xubin ilaahay ka tirsan saas maana lama dhihi karo limaada lianna sideedaba gabal iyo xubin ilaahay subxaana wa tacaala uma soo aroorin laa culimmadii salafka walaa nusuusta kuma soo aroorin in bacdi iyo juz-i ama ilaahay loo sugo ama laga anfiyo waxyaalaha noocaasoo kalean in laga gaabsadaa fiican oon lasii dhexgelin marba haddayna salafka ka soo aroorno adiga inaad tidhaahdo male iyo waa leeyahay toona ma ah keliyata uun markay doonayaan culimmadu inay dadka fahansiiyaan oo si fiican ugu caddeeyaan sifaadka khabariga maxaa la yidhahda baa waxay leeyihiin sifaadka khabariga ah kuwa ay isku magaca yihiin oo magaca wadaagaan oo makhluuqa dhankiisa ah waa kuwa loo yaqaano xubnaha ama gabal ruuxa ka tirsan laakiin alla markii la yidhaahdo isaga dee gabal iyo xubin lama dhihi karay saas manaa leanna waxaa ka wada dhaxaysa bini aadamka gacantiisa tan makhluuqana gacan baa la yidhahda ta ilaahayna gacan baa la yidhahda wataan soo sheegnay ka alla sifadiisana weji baa la dhahaa ta makhluuqana weji baa la yidhahdaa laakiin makhluuqa markaan ka hadlayna waxaan leenahay wejigu waa xubin ka tirsan waa gabal ka mida gacanta markaan ka hadlayno makhluuqa waxaan leenahay waa gabal ka mida waa juz ka tirsan laakiin alla wejigiisa iyo gacantiisa miyaan dhihi karnaa waa gabal ka mida maya ma dhihi karno ma dhihi karno yani wax wey lama dhihi karay keliyatun manaa culimadu markay caddaynayaan unbay macnaha sidaa u sharxaan saas wey macnaha marka sifaatka saddexdaa qaybood bay culimmadu u kala qaadaan oo yani waxa weye lilbayaan iyo caddayn ahaan baa loogu kala qaadaya macnaha wakadalika sidaasoo kale yaquuluuna waxay yidhahdaan ahlulxadiidku asxaabuulxadiidku fii jamiici sifaat sifaatka dhammaantood allatii taasoo nazala uu soo degay bidikriha alqur'aan uu ku soo degay sidaasoo kale yidhahdaan oo way sugaan ayagoon tashbiih iyo taxriif iyo takiif iyo midna ku samaynayn oo waradad ay ku soo aroortay bihi isaga alakhbaaru asixaaxu ee saxiixa sifaadkaasoo min alsamci maqalka ah, waalbasari aragga waalcayni ishaa waalwajhi wejiga ah waalcilmi ah, ogaanshaha waalquwati yani waxawey taagta ah waalqudrati karidda ah waalcizati halabada iyo adkaanta ah waalcadamati weynanka ah waaliraadati doonitaanka waalmashii'a waa isku macnahu isku macno dhow yihin odhahda waalkalaami iyo hadalka ah waalridaa raalli ahaanta ah waalsukti cadhada ah waalxubbi jacaylka ah waalbuqdi nacaybka ah waalfaraxi iyo faraxa iyo wadixki qosolka iyo waqayriha kuwa waxaan ahayn sifaadkaas sidii gacanta oo kaleeto aan soo marnay saasoo kale u sugaan macnaha ayb min hayri tashbiihin shabihiid la'aan bay sugaan oy sidaas yidhaahdaan li shay-in shay ay ku shabahaan oo min daalika arrinkaa sifaadka ka mid a bisifaati almarbuubiina kuwa rabbiga loo yahay sifaadkooda ay ku shabahaan taas iyagoo samaynayn wey macnaha almakhluuqiina ee la abuuray marbuubiintu waa makhluuqii macnaha kuwa rabbiga loo yahay la abuurtay ee makhluuqa iyagoon sifaatkooda ku shabahaynin oo us ekaysiinaynin ayay sugayaanoo sidaasay odhanayaan saas la soo sheegay xaggaa hore aan kaga soo hadallay bay u sugayaan oo u sheegeen bal iskaba dhaaf yantahuuna way ekaanayaan asxaabu lxadiidku fiihaa sifaatkaa dhexdeeda waxay ku ekaanayaan ilaa maa shay bay ku ekaanayaan qaalahu uu yidhi allahu alla uu yidhi tacaala korhay oo wa qaalahu uu yidhi rasuuluhu rasuulkiisu uu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh min hayri ziyaadatin ziyaado la'aan calayhi maaga korkiisa ayna ku siyaadinayn ah, ayagoon waxba ku siyaadinayn walaa idaafatin iyo ku darid la'aan ilayhi maagaa ayna waxba ku darin iyagoon waxna ku daran idaafadu macnaha waa inaad wax ku darto wax u idaafayso ka dabageyso walaa takyiifin iyo kayfiyeyn la'aan lahu maagaa ayna kayfiyeynin walaa tashbiihin iyo shabihid la'aan oo ekaysiin la'aan walaa taxriifin iyo leexin la'aan ayna leexinayninoo macnihii ilaahay ugu talagalay ayna ka leexinayn rasuulkiinu sal ly slam uga qastay walaa tabdiilin iyo bedelid la'aan walaa taqyiirin iyo doorid la'aan دور الآن آه. ولا إزالة يزول الآن للفظ الخبر خبر كاللفظ جيسة زول الآن عما ها ولا إزالة يزول الآن للفظ الخبر خبر كاللفظ جيسة لزوليو عما شيء حقي لجزوليو تعرفه أي قرنس العرب وعربته أي قرنس لفظ carabtu سيدي أي u isticmaali jirtay معناها taqaanay macnaha oo iyagoon ka leexinayn oon ka duwaynin saas manaa ka zuulinayn saas manaa maalan carabta luqaddii carabta ee uu qur-aanku ku soo degay nebi moxamed salawatu rabbi wasalaamu calayhi uu ku hadli jiray axaadiistu ku timid shareecada asalka u ah kelimadan markii la yidhaahdo maxay ka fahmi jireen kelimadan maxay ka dadkii luqadan asalka u ahaa kelimadan maxay ka fahmeen daahirkaa laga fahmaye ee fahamka u soo degdegaya fahamka mayna lafdiga khabarka ka zuulin jirinoo meel kale umayna wadi jirin saas way macnaa leanna waxa way markii la yidhaahdo maalan bal yadaahu mabsuutataani ah, khalaqtu biyadaya samiicun basiirun luqadii carabiga ahayd ee fasiix ahayd ee asalka ahayd waxaan macaanida iyo sifaadka ahayn laga fahmi maayo macnaha marka laga fahmaya daahirkee ka muuqda ee dadkii luqada asalka waa ay ka fahmeen taa ka leexin maayaan oo ka duwin maayaan oo lafdiga ka zuulin maayaan saasuu ka wada macna walaa isaalatin iyo zuulin la'aan lilafdi alkhabari khabarka lafdigiisa la zuuliyo camaa shay xaggii laga zuuliyo tacriifuhu ay garanayso alcarabu carabtu ay garanayso waa dadkii carabiga yaqaana wey oo watadacuhu carabtu ay dhigayso calayhi korkiisa ay dhigayso tadacu ay dhigayso calayhi korkiisa ay dhigayso macnaha ay ku xambaarayso wey macnaha macnaha ay ku xambaaraysay ku fasirayso macnaha macna ahayn macnaha wax wey inaan laga zuulin ayb ama tacriifuhu alcarabu carab yacni siday garanaysay oo watadacu ay dhigayso calayhi korkiisa ay dhigayso bita'wiilin kuma zuuliyaan walaa isaalatin lilafdi isaaladaas ku tacalluqaya bita'wiilin leexin kuma zuuliyaan munkarin oo la diiday la inkiray ayib ah. ta'wiilka waa inagii soo sheegnayo markii uu macnaha waxa weeyaan uu yahay sarfu lafdi can daahirihi bilaa daliilin waxaa la yidhahdaa taxriif ama ta'wiil faasid ah markuu yahay sarfu lafdi can daahirihi lidaliilinna waxaa la yidhaahdaa waa ta'wiilka saxiixa wey markaas saas manaa haddaba waxaa ka wadaa bimacnaa ta'wiilkan bimacnaa taxriif buu ka wadaa inuu taa ka wadana waxaa kutusaya wuxuu daba dhigay bita'wiilin munkar bita'wiilin kuma zuuliyaan lafdiga khabarka ah carabtu siday taqaanay kama zuuliyaan meeshii ay dhigtay iyo wixii ay dul saartayna kama zuuliyaan bita'wiilin ta'wiil sababtii kuma zuuliyaan ta'wiilkaasoo munkarin la diiday yustankar buu ii dhigayaa laakiin idinma qornaan umalanay loo bah ayb wayujruunahu munkar yustankar oo la inkiro way maana wayujruunahu lafdiga way dureeriyaan cala aldaahiri sidaa ka muuqata korkiisay ku dureeriyaan daahirka waxa weeye sidaa ka muuqata macnaha ka muuqdee fahamka u soo degdegaya ayay ku wadaanoo ku dureeriyaan ayib saasay ku dureeriyaan macnaha yaani waxa weeyaan tii horey la mid tahayoo lafdigu macna haddii lasii raacraaco oo wax la raarraadiyo oo laga yaabo inay yaani waxa weye qarsoonaan karo oo u baahan qariino iyona waa leeyahay lafdigu macno markii sidaa loo yidhaahdaba soo degdegayo oo fahamka usoo degdegayana waa leeyahay macnaha fahamka u soo degdegaya lafdiga marka ugu horraysa laga fahmayo ayaa waxaa la yidhaahdaa lafdiga daahirkiisaasaa la dhaha saas maana ayib marka taas wey wayujruunahu way dureeriyaan oo way ku wadaan weeye lafdiga cala aldaahiri sida korkiisa ka muuqatay macnihiisa ka muuqday soo degdegaya macnaha soo degdegaya fahamka usoo degdegaya macnahaasay ku wadaan ayagoon leexinin oo meel kale la aadin wayakiluuna way tala saartaan cilmahu cilmigiisana ilallaahi ilaahay bay u tala saartaan tacaala korhay wayakiluuna lafdigaa khabarka laga hadlayo cilmigiisa ilaahay bay u tala saartaan maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa wayakiluuna way tala saartaan cilmahu ogaanshihiisa ilallaahi allay u tala saartaan tacala korhay wayuqiruuna way qiraan biana ta'wiilahu lafdigaasi fasiriddiisa iyo xaqiiqadiisa laa yaclamuhu ma uu oga ila allaahu alla mooye cid kale ma ay oga kamaa ahbara allahu siduu awl la warramay can ilraasikiina kuwa xididaystay filcilmi cilmiga dhexdiisa ku xididaystay siduu ka warramay annahum iyagu yaquuluunahu inay leeyihiin fii qowlihi tacaala buu kaga warramay waalraasiquuna fi lcilmi yaquuluuna aamanna bihi kullu min cindi rabbina wamaa yadakaru ila ululalbaab ah, qoladaaba siduu ilahi ka sheegay subxana wa tacala waalraasiquuna kuwa xididaystay filcilmi cilmiga ku xididaystaoo ku xeel dheeraaday yaquuluuna waxay yidhaahdaan aamannaa waan rumaynay bihi kaa la soo sheego aamannaa bihi bihida waxay ku dhacaysaa muxkamaatun maxaayed um, aayaddii um, ah, minhu aayaatun muxkamaatun wa ukharu mutashaabihaat labadaba muxkamka iyo mutashaabihaba labadaba waan rumayna kullun mid kasta oo muxkamka iyo mutashaabihaba min cindi rabbina rabbiganna agtiisu ka ahada kan iska cad ee la garanayo ean garanayno macnihiisa iyo ka aanaan garanayninee mutashaabiha labaduba ilaahay agtiisay ka ahaadeen wamaa yadakaru mana waana qaato ilaa ulul albaabi kuwa caqliyadoodu fayow yihiin mooye caqliyada fayow kuwa saaxiibka ah kuwa unbaa waana qaato wax qaato wey macnaa sifaadka lafdiga ay ku soo arooreen sida laga fahmaye ee ka muuqatee daahirkiisa ah kama leexiyaan kamana beddelaan buuri cilmigiisana ilaahay bay u tala saartaan cilmigaa marka ilaahay loo tala saaranayo ee ay qirayaan alla cid aan ahaynoo og ma jiro waa kayfiyada cilmigeeda waay laba arrimood baa meesha ku jira midi waxa weeyaan waa lafdiga macnaha laga fahmayo luqaddii carabiga ee qur-aanka ku soo degay marka la fiiriyo midna macnaha lafdigu ku tusayo kayfiyaduu u yaallay waay shayga ay ilaahay cilmigiisa u daynayaanuyna faragelinin ay ka aamusayaan waa sifadan kayfiyadeeda wey sifada macnaheeda maaha sifada macnaheeda waa la yaqaanaa oo alkayfu macluum waay waxaan dhihi laha macnaha waxa weya alistiwaau macluum dheh alistiwaau macluum waa la yaqaanaa sifadan waa sifo la garanayo oo istiwa waa la yaqaana luqatulcarab buu macluum ku yahay alistiwaau macluum laakiin shayga ay cilmigiisa ilaahay u daynayaan muxuu yahay waa kayfiyada sifadu u taallo waalkayfu majhuul waay saas macana waa meesha ay qoladan mufawidada ah qolo waxaa jirta la yidhaha mufawida ahlu tafwiid niman la yhahdaa jira mufawidadu waa nimanka qaba ilaahay sifaadkiisa macnahoodaba lama yaqaanaba samci iyo basar iyo sifaad waa leeyahay laakiin sifaadkani samci iyo basar iyo qudro iyo xayaat iyo yacni waxa weyaan istiwaa iyo nusuul iyo wax laga fahmayo oo macno a ah maba jiraba haddaad tidhaahdo wa kaana allahu samiican basiiran iyo wa kaana allahu hafuuran raxiima waa isku macnay qabaan wax macnoo laga fahmay ma jiro wa kaana allahu casiizan xakiiman waa isku macno وح معناه أن كفه من متشري معناه ما قرنين كيفينا ما قرنين نمنك وان نمنك اللي هذا مفوضة ليه هذا وأنا قلده وليه الشيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله ومن شر يعني وحوية أنواع أهل الفرق والإلحاد بله ها كوه معنا وحوية أهل الفرق ضوائف تلونطي نمنك قول كوه وقشر بضيه هامل لأنه وحكا لازمية qur-aanka in badan oo ka mida inaan macnihiisaba la garanaynin sifaadka qur-aanka kusoo soo arooray sooma far maa min aaya qur-aanka intiisa badan marka la khatimayo ilaahay sifadiisa magackiisa lagu khatimayo magackiisaoo sifo xambaarsan haddii la yidhaahdo waxaa magacyo kusoo arooray qur-aankoo dhan macnahoodaba lama yaqaanaba soo in badan oo qur-aanka ka badan macno la-aan kusoo dhici maayaan saas maana saas daraaddeed wuxuu leeyahay waa min shari bal shari anwaaci lfiraq walilxaad sidaas macana shekhu islam ibnu taymiya aleyh raxmat ullahi qowlkooduna waa qowlalka ugu xun wey macnaha marka si aadan taa ugu qaadanin cilmiga la leeyahay ilaahay bay u tala saaranayaan ma aha cilmu yani waxa weye sifada maaha sifada macnaheeda ma aha ee waa cilmu lkayfiya taana horaan usoo sharaxnay walaa yukayifuun oo macnuhu uu yahay sifadan kayfiyadeeda lama yaqaano maxaa yeele daatadii lahaydna oo allah subxaana wa tacaala lama yaqaano oo macnaha waxa weeye qaabkay u taal lama garanayno noomana sheegin rabbigii sifadan iska lahaa sifadiisu kayfiyaday u taal rasuulkiisuna nooma sharxin salawatu rabbi wasalaamu caleyh si kale lagu ogaan karana maba jirta marka macnaha sifada waa qiraynaa laakiin kayfiyadaa diidayn sifa walba waa saas sifada gacan la yidhahdo maalan sifatulyad waa la yaqaanaayoo luqada carabiga gacan waxa lagu yidhahda waa la yaqaana laakiin ilaahay sifadiisu qaabkay u taalla miyaan garanaynaa gacantiisu مايا تاسا مركا إلهي الله تعالى يا علمي قدر الله يا معنى سيد الراسخين تبا أي إله هذين ساز مرادد با سؤال با إما ذا اللي سويدية وحل إله ذا صفاتك سيد وضبا ما محكم با مسوى متشابه وسؤال محكم نلما ديكر ومتشابه نلما ديكر لا بد من التفصيل وأين ترى هذا الصفات من حيث الكيفية و ومتشابه ilaahay mooye cid kale og ma jirto min xayu almacnaa mutashaabih ma ahee waa muxkam oo ruux kastoo luqada carabigaa garanaya markii la yidhaahdo allah subxaana wa tacaala waa samiic oo waa basiir oo macnaha waxa weye xayun wey oo waa qayuum macnaha wuu garan macnaha dhankeeda marka la yidhaahdo sifadu waa muxkam ama kayfiyada dhankeeda marka la yidhahdo sifaatku waa mutashaabih ودنك كيفية إلهي مباقرانه سبحانه وتعالى ساسي معنا ويكلون ويتلسارتان أصحاب الحديثك علمه لفظه سي خبرك علمي جيسا أيه تلسارتان إلى الله الله يؤتلسارتان تعالى كريم يؤدى أيامه معنا الله يؤسلي معنا ويقرون ويسوغان بأن تأويله لفظه سي حقيقه lafdigaas sifada xambaarsan sifadaa xaqiiqadeeda iyo kayfiyadeeda laa yaclamuhu ma uu oga ila allahu alla mooye cid kaloo ogma jirto kamaa sida ahbara uu warramay allahu alle can ilraasiqiina uuga warramay kuwa ku xididaystay filcilmi cilmiga dhexdiisa ku xididaystay annahum iyagu yaquuluuna inay leeyihiin fii qowlihi tacaala waalraasiquuna fi lcilmi fii qowlihi buu ku yidhi alla ku sheegay fii qowlihi buu kaga warramay uu yidhi tacaala korhayay uu yidhi wاlraasiquuna fi اlcilmi yaquuluuna aamana bihi kulu min cindi rabbina wma yadakaru ila uli اlalbaab aayaddaasi marka waxaa ku cad dadku waa waa laba qaarna yani waxa weeya aayaadka mutashaabiha abay raacraacaan kuwaasi waa dawaa'ifta iyo dadka lunsan wey meelaan loo dirsanin bay galaan waa kuwii ay salafku ka degi jireenoo uu cumar edbiyey oo raggii macnaa waxaweye yani waxaweye dawaaiftan taataiyo bilowgooda siday ku bilowdan saase ragna ilaahay waa ammaanayoo waa raasikiintaasoo mutashaabihana way rumaynayaan oo maxay mutashaabiha ku rumaynayaan mutashaabiha waxay ku rumaynayaan cilmigiisao ilaahay u daayaan muxkamka iska cadna waxay ku rumaynayaan waa qaadanayaan waa fahmayaan waa ku camalfalayaan kii laga qariyey oo cilmigiisa ilaahay khaas la noqdayna ma raaraadinayaane way ka gaabsanayaan duuduub bay u rumaynayaan saase man ayb taasoo kale w marka ariiqada yani waxa way asxaabu lxadii wayashhadu way qiraan ahlu lxadii halkaas dabcadan wuxuu ii qoray hadal kaloo dheer baa meesha ku jira ma aqaano in idin dabcadan ninka la yidhahda abulyamiin almansuuri uu leeyahay hadal buu meeshaa soo gelinaya aniga aan ku qornayn ma aqaano in idin qorayahay oo uu mualifku leeyay wa aayaatu lkitaabi wa ahbaaru rasuuli asaxiixati almuniira annaatiqa bihadihi sifaat wahayriha kaiira idin qoray ah. ayb wuxuu leeyahay markuu sifaatkii sheegay miaalana u sameeyey oo qaar ka mida soo qaatay buu wuxuu ku leeyahay nusuusta iyo axaadiista kusoo aroortay way farabadanta lakin waan iskaga gaabsanayna macnaha wuxuu yidhi wa aayaatu lkitaabi kitaabka aayadihiisa wa ahbaaru rasuuli rasuulka axaadiistiisa sal alla alay wasalam alsaxiixati ee saxiixada ah almuniirati ee ifinaysa annaatiqati ee ku hadlaysa hadlaysa ee macnaha wax caddaynaysahay bi haadihi sifaati sifaatka ku hadlaysahay iyo wa wahayriha sifaatka heyrkeedba ku hadlaysahay kaiiratun waa fara badanta aayaadka iyo axaadiista sugan ee sifaatka aan sheegnay iyo kuwo kaleba sheegaysahay ee ku hadlaysahay waa badan yihiin buud yatuulu wuu dheeraan buuhi alkitaabu kitaabku wuu dheeraani biixsaa'iha koobideeda haddaynu dhanahno aynu aayadaha iyo axaadiistaa wada keenno kitaabka inugu dheeraan ya ah, wadakara wuxuu sheegay a wadakara miyuudiin qoray halkaa ya wa dikri itifaaqi a'immati almilla diinta culimmadeedii yani itifaaqoodii iyo ijmaacoodii sheegiddiisa iyo wa culamaa'iha ummadda culimmadeeda itifaaqoodii calaa sixati tilka alakhbaar waxaad tidhahdaa wa dikri itifaaqi xagga horey ku cadfan tahay oo waxa weeyaan bi sifaat kaiiratun yatuulu lkitaabu biixsaa'iha biixsaa'i haada ku cadafo wa dikri itifaaqi a'immati almilla iyadana kitaabku waa ku dheeraanaya oon sheegno wa culamaa'iha iyo culimada ummadda yani a'immadoodaiyo culimmadooda iswaafaqidooda sheegiddeeda ay isku waafaqeen calaa sixati tilka alakhbaari akhbaartaasi saxiixinimadeeda akhbaartii alwaaridati ee soo aroortay bihaa sifaadka ku hadlideeda ku soo aroortay arrintaa sheegiddeeda iyadana kitaabku waa inugu dheeranayaa buui saas man macnaa waxa weye yatuulu lkitaabu biixsaa'iha wa bidikri itifaaqi a'imati almillati wa culamaa'iha saasuu hadalku isugu xidhanya manaa haddaynu idhaahno aynu nusuustii sheegno culimmada iswaafaqintoodii axaadiistaa isku waafaqday akhbaartaana aynu sheegno warku waa inugu dheeranayo wa akaruhaa axaadiistaa badankeed mukharajun mid la saaray weeye bilasaniidi saxiixati xaal ay wadato fii kitaabi lintisaari kitaabkaasaan kusoo saarnay axaadiista inteeda badan kitaabkaasaan kaga hadalnay w waa kitaabkaynu sheegnayo imaamka kitaab weynoo uu lahaa wey manaa oo manaa aad moodo inuu kan ka soo gaabiyey wa shartunaa buu yidhi shardiga nagu wuxuu ahaa fii wali hada alkitaabi kitaabkan bilowgiisa shardiga aan dhiganay wuxuu ahaa alikhtisaaru gaabin buu ahaa kitaabka inaan gaabinaan soo markaan soo bilaabaynayba sidaasaan shardi ka soo dhigannay iyo waliqtisaaru gaabsi calaa adna almiqdaari qadar midka ugu hooseeya inaan ku gaabsanno inaan dheereeno hadalka badinna ma ahayn qiyaasta ugu hoosaysa iyo qadarka ugu hooseeya inaan ku gaabsanno sidaasaan shardi ka soo dhiganay buui duuna alikhaari badin la'aan biriwaayati alakhbaari axaadiista warintooda aan ku badinno wa dikri asaaniidiha iyo asaaniideedoon sheegno asaxiixati ee saxiixada aan ku badinno cinda naqalati alaathaari aathaarta kuwa soo guuriya agtooda saxiixada ku ah wa musanifii almasaniid iyo masaaniidda culimmada saniftay oo aliftay asixaaxi ee saxiixa alkibaari ee waaweyn macnaheed waxa weeye intaasi qasadkiisu waxa weeyaanu in uu ka jawaabo haddaad sifaatkan sheegtay maxaad u dabadhigi weyday nusuus fara badan iyo aayado qur-aan iyo axaadiis iyo wuxuu leeyahay shardigeennu saas ma ahayn shardiga annagu wuxuu ahaa kitaabkan dhexdiisa aan dhigannay alikhtisaaru gaabin buu ah iyo waliqtisaaru gaabsi calaa adnaa miqdaarin qadar midka ugu hoosay inaan ku gaabsano duuna alikhaari badin la'aan biriwaayati alahbaari bisababi riwaayati alahbaari aan ku badinno ah, yacni badinta waxaa keenaysa biriwaayati alahbaari akhbaarta warinteeda wa dikri asaaniidiha asaxiixa iyo asaaniiddeeda saxiixa oo la sheego taasaa macnaha badnida badinta keenaysa asaaniidda saxiixa ayaa laga sheegaya can naqalati alaahaar baa laga sheegay axaadiista iyo aahaarta kuwa soo guuriyey iyo muxadisiintii soo guurin jiray iyo wa musannifii almasaaniid baan ka sheegaynaa xaggooda saas macnaha yacni masaaniidda kutubta ama axaadiista la isnaadiyey ama kutubta masaaniidda ah kuwa alifay wa musanifii almasaaniid masaaniidda waa kutubta yacni saxaabi walba xadiidkiisa hal meel isugu geynaysa أيام مسانيد سيدا مسند أحمد وكل مسند أبي على يقوى بمعنى طيب ومصنفي المسانيد علماء مسانيد أن لفتي معناه وحويان يعني صنفتي هذا أن كسر قورين إنه الصحاحي مسانيدي الصحاحي إيه، صحيحي الكباري إيواوينيت تامر كواسكي قابصنا معنى مؤلف له ويشهد وحي قريان أهل الحديث أهل الحديث وحي قريان ويعتقدون اعتقادين يعني ana alqur'aana qur'aanku kalaamullahi hadalka ilahay inuu yahay wa kitaabuhu kitaabkiisii inuu yahay wa waxyuhu waxyigiisii inuu yahay wa tanziiluhu kuwa alla soo dejiyay inuu yahay soo dejintiisii inuu yahay hayru makhluuqin mid aan la abuurin inuu yahay bay qirayaan ama hayra makhluuqin midaan la abuurin xaal uu yahay buu soo dejiyey waman ruuxii qaala yidhi qaala yidhi bikhalqihi qur'aanka abuuristiisa ruuxii yidhaahdo quraanku waa makhluuq yidhaahda واعتقده سدا اعتقاديه فهو يسوق كافر ويقال وي عندهم أصحاب الحديث أكتوذ قال بكي والقرآن قرآنك الذي قرآن الذي قرآنك سو هو يسوق كلام الله إله هذا الكساء ووحيه إيا وحي كساء هو كاسي الذي كيوي نزل أسود به إسقب جبريل جبريل أسود على الرسول الرسول كركيس أكسود صلى الله عليه وسلم qur'aanan xaalo uu yahay carabiyan oo carabiya luqadda carabiga ah liqawmin baa loo soo dejiyey yaclamuuna liqawmin buu usoo dejiyey yaclamuuna wax garanaya bashiiran xaal uu yahay buu rasuulkaa korkiisa kusoo dejiyey rasuulkaa laga xalaynaya bashiiran xaal uu yahay buu kusoo dejiyey rasuulkaasi mid digaya bashiiran mid bishaaraynaya oo dadka raacay kitaabkaasoo qaatay u bishaaraynaya ilahay naxariistiisa jannadiisa ugu bishaaraynaya wa nadiiran mid digaya xaalu yahay rasuulkaasi kitaabkaa cidda diiday isagoo u digay kamaa sida qaala uu yidhi caza wajalla wa inahu qur'aanku latanziilu rabbi alcaalamiina uunka rabbigood soo dejintiisii waay nazala waxaa dejiyey waxaa la soo degay bihi isaga alruuxu ruuxdii alamiinu ee aaminka ahaa ee la aaminay ayaa la soo degay calaa qalbika qalbigaaga korkoodu korkiisu kula soo dego kusoo dejiyey litakuuna inaad ahaato daraaddeed buuna kuugu soo dejiyey min almundiriina kuwa diga mid ka mida bilisaanin buu kusoo dejiyey carabiyin oo carabi ah mubiinin oo cad marka wa huwa qur'aankaasi alladii kii weeye ballaqahu uu gaadhsiiyey alrasuulu rasuulku uu gaadhsiiyey sal lay slam ummatahu ummaddiisa uu gaadhsiiyey qur ilaahay ku hadlay jibriil ka soo qaaday nebi maxamed soo gaadhsiiyey salawatu rabbi wasalaamu calayh nebiguna midkii uu dadka soo gaadhsiiyey wey ummadda uu soo gaadhsiiyo kamaa umira sidii loo amray bihi nebiga kamaa umira sidii nebiga loo amray bihi kaas tabliiqaasi fii qowlihi tacaala loogu amray yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika rasuulow gaadhsii waxa lagugu soo dejiyey oo rabbigaa lagaaga soo dejiyey dadka gaadhsii baa layidhi fa kaana wuxuu ahaa alladii kii ballaqahum uu gaadhsiiyey biamri illaahi ilaahay amarkiisa uu ku gaadhsiiyey tacaala korahay amarkii alle uu amray ka uu dadka ku soo gaadhsiiyey nebi maxamed wuxuu ahaaday kalaamahu ilaahay hadalkiisii buu ahaa caza wajal hadalka ilahay buu ah wa fiihi kaa dhexdiisa ayuuna qaala yidhi nebigu sal lla lay wasalam atamnacuunanii ma iga reebaysaan an uballiqa inaan gaadhsiiyo kalaama rabbii rabbigay hadalkiisa inaan gaadhsiiyo an uballiqa lian uballiqa wey yacni si aan u gaadhsiiyo kalaama rabbii rabbigay hadalkiisa si aan u gaadhsiiyo dadka ma iga reebaysaanoo may difaacaysaan saasman xadiikaasi waxa weeyaan waa xadii abu daawuudiyo ay soo saareen fii sunanihi tirmidi sidoo kaleeto wuxuu yihi waa xadiiun hariibun saxiix ibnu maajah sidoo kale isagana sunanka darimi isagana sunankiisa imaam axmed musnadka xaakimna mustadrakuu kusoo saaray wuu saxiixiyey alimaam dahabina uu ku waafaqay min xadiidi jaabir bni cabdilah wuxuu yihi kana nabiyu sal lay waslam yacridu nafsahu cala annaasi bilmowqif nebigu sal lay wasalam naftiisa wuxuu u bandhigayay dadka mowqifka marka la joogo maalmaha manaasigta xajka lagu jiro oo xajka laysugu yimaado ayuu qabaaisha iyo dadkaa soo xajiyey buu naftiisa nabigu u bandhigayay sal lay waslam waa yani qabla alhijra intuusan hijroonin markaasuu wuxuu ku lahaa alaa rajulun yaxmilunii ilaa qowmihi faina qurayshan qad manacuunii an uballiqa kalaama rabbii ma jiraa nin iqaata oo dadkiisiiyo qabiilkiisa ii qaata yacni waxa weeyaan heshiis ila galo inaan meeshiisa iyo dhulkiisa intaan tago meeshaasi macnaha inaan idifaaca oo xooggiisa iyo xoolihiisiiyo ugu difaaca nin noocaasoo kalea mehelaya yacni waxa weeye salaadiintii iyo ugaasiyadii iyo qabaaishii baa jooga markaasuu leey waryaa arrintaasi iga qaata maxaa yeelay quraysh way i diideenoo waxay ii diideen in aan rabbigay hadalkiisa dadka gaadhsiiyay ii diideen xadiidku marka waa xadiis saxiix quraysh waxay ii diiday inaan hadalka rabbigay dadka gaadhsiiyo ujeeddadu marka maxay tahay an uballiqa kalaama rabbii kalaama rabbii waa qur-aanka nebigu wuxuu ku sheegay salawatu rabbi waslamu aleyh inuu yahay kalaamu rabbi hadalkii ilahay subxana wa tacala inuu yahay saas way macnaha ayib wa huwa isagu qur'aankaasi alladii midka weeye taxfaduhu ay xifdisan tahay asuduuru laabuhu ay xifdisan yihiin qur-aankaa hadalka ilaahay ahee eh, ilaahay ku hadlay jibriilna ka soo qaaday nebi maxamedna sal lla lay waslam dadka soo gaadhsiiyey waa midka laabta ku jiro laabta lagu xifdisan yahay oo watatluuhu ay akhrinayso al alsinatu carabyaduna ay akhrinayaan oo wa wayuktabu la qorayo fi lmasaaxifi yacni masaaxiibtana lagu qorayo wey kayfa maa tusurifa si kasta oo loo gadiyaba biqiraa'ati qaari'in loogu tasarufo mid akhrinaya akhrintii loogu tasarufaba wa lafdi laafidin mid ku hadlaya hadlidiisa loogu tasarufaba wa xifdi xaafidin mid xifdinaya xifdigii loogu tasarufaba waxayumaa tuliya meel alla meeshii lagu akhriyaba وفي أي موضع ملكست أو قرئ لغو أخريه أو وكتب القرآن في مصاحف أهل الإسلام إسلام كددكي مصاحف توضا لغو قرآن وألواح سبيانهم عرور توضا اللوحية توضا لغو قرآن إيا وغيرها وحي لمدة كله دمانتي كلام الله وهذا الكيله عز وجل غير مخلوق من الله أبوريون فمن زعم الروح الشيخ أنه إساق مخلوق إنه مخلوق يعني fa huwa kaasi kaafiru way mid kufriyey billaahi ilaahay buu ku kufriyey allihii alcadiimi ee weyna waa gaalba islaam maaha inuu gaal yahay maxaa kutusaya markhaatigeeda waa ka marka a'immadii buu ka keenaya culimmadii salafka ridwanullahi calayhim wuxuu yidhi imaamku samictu waxaan maqlay buu yidhi alxaakima baan maqlay abaa cabdillaahi alxaafid ahaa abaa cabdillahi alxaafid waa ninkaan soo sheegnay shuyuuqdiisa taqriiban ninkii u weynaa wey aan soo sheegnay abaa cabdillaah محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه النيسابوري الإمام الحاكم بن بيع ابن بيع يعني لهوي مستدرك أن إيه. كتبت بدن لهوي معنا طيب عنك مركا إن بدن بكورية صان هريب أسر الشيخني آثارت يا حديثة وكوكينا يا كتاب عن طريقه ان بدن بكورية سمعت وحن مغليب الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول يستقل سمعت وحن مغلي أبا الوليد من مغلي حسان ابن محمد سيدنا إمام حافظه المستدرك على صحيح مسلم بوليه يقول استغل ابن مغلي سمعت واحد مغلي الإمام أبا بكر أها محمد ابن إسحاق ابن خزيمة أها يقول استغل ابن خزيمة وإمام الأئمة إمام الأئمة صاحب كتاب التوحيد هي صحيح ابن خزيمة يعني واحد كتاب حديث كأها إمام كي عان كأها معنا يقول استغل ومن أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي آه، مذهب الشافعي من أصحاب الوجوه بكمله yaquulu isagoo le baan maqlay alqur'aanu qur'aanku kalaamullaahi hadalkii ilaahay wey hayru makhluuqin midaan la abuurin wey faman qaala ruuxii yidhaahda ina alqur'aana qur'aanku makhluuqun waa mid la abuuray fa huwa kaasi kaafirun waa gaal billaahi ilaahay buu ku gaaloobay allihii alcadiimi ee weynaa laa tuqbalu lala aqbali maayo shahaadatu markhaati furkiisa la aqbali maayo walaa yucaadu la booqan maayo in marida hadduu xanuunsado walaa yusallaa lagu tukan maayo calayhi korkiisa in maata hadduu dhinto walaa yudfanu la aasi maayo fii maqaabiri lmuslimiina muslimiinta xabaalahoodana lagu aasi maayo yustataabu towbad baa la weydiini waxaa la dhihi towbadkeen ka soo noqo fa in taaba hadduu soo noqdo fadaaka wey markaas war ma yaale hadduu gaalnimadii ka soo noqdo iyo qur-aanku waa makhluuq warka hadduu ka soo noqdo arrintu waaba dhammaatayba wa ilaa hadduu ka soo noqon waayo duribat waa la dhufan cunuquhu luquntiisa luquntaa lagu dhufanaya qoortaa loo casaynayaayo waa la dili wey manaa riddatan baa loo dilaya w mana yani gaalnimaa loo dilaya w saas w masalada intaa uu kaga hadlay wayashhadu ahlulxadiid laga soo bilaabo ilaa halkaan soo gaarhnay wuu sii wadi doonaa waa mas'alada caanka ku ah yani waxa weeyaan mas'ala yani waxa wey alqur'aan ama waxay caan ku tahay hadda isagu qur-aanku ka hadlay laakiin mas'aladu kalaamullah kalaamullah guud ahaanba bay ka hadliy macnaha waxbay ku saabsantahay waa sifo ka mida ilaahay sifaatkiisa sifatulkalaam ha ahaatee qur-aanku sifadaas ilaahay ee sifatulkalaam ah weeyaan laakiin sifatulkalaam qur-aanka waa ka gudaweynta sifatulkalaam qur-aanka waa ka gudaweynta sifadii ilaahay subxaana wa tacaala yani weeyaanoo qur-aanku waa kalaamullaahi masaladaasi sifada ilaahay ee sifatulkalaam guud ahaan ama gaar ahaan qur-aanka waxay ka mid tahay masaa'isha dooda adag ay ku dhex martay ahlu sunnaha iyo firaqda kaleeta ee dariiqa sunnada ka leexatay waana masalo quruntii taqriiban dhexe waxaan dhihi lahaa quruntii qarnigii labaad qarnigii saddexaad baan dhihi lahaa culimada sunnada dhib badan uu ka soo gaadhay oo qaarkood loo laayay oo qaarkood loo xidhay oo saas macnaha masaladu marka waxa weeyaan allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay sifo la yidhahda sifatu lkalaam oo sifatu lficli ah aaxaaddeedu asalkeediiyo jinsigeeduna allah subxaana wa tacaala sifo azali ah صفة الكلام أو ألا أولي هاي مركو دونو هالله رب سبحانه وتعالى هذا الكيسون الصوت نواليه حروف نواليه وماذا قال السنة والجماعة هذا الله سبحانه وتعالى قرآن كهل كان إنويا لنا بصوته وحنيه يعني وحو يعني وحروفتنا وألا هذا الكيس صوت وملق ومقلينا الرب وكوها الله xuruufna waa usoo dhiibay malag malakul jibriil baa qur-aankii soo qaaday nebi maxamed buu ugu keenay bisawtihi wa xuruufii buu ugu keenay nebi maxamedna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa soo gudbiyey ummadduusaa soo gaadhsiiyey qur-aanku marka sidan uu u yaallo buu ku yahay hadalkii ilaahay makhluuqna ma aha laa xuruuftiisaan makhluuq ahayn walaa macaanidiisaan makhluuq ahayn walaa macaanidiisaan makhluuq ahayn labadaa midkii mid uun ku sheega inuu makhluuq yahay waa ninkaa la haysta laleeyahay waa gaal macna qur-aanku inuu yahay hadalkii ilaah yahay oo uusan makhluuq ahayn isla aayaad qur-aanka ka mid a ah ayaa kutusayo fara badan oo loo daliishadaa macnaha waxaa ka mid ah maalan aayadda hadduu imaamku uu keenay oo kaleeto aayad kastoo qur-aanka ka midoo ah kutusaysa soo dejin kutusaysaa waxay ka mid tahay aayaadka loo daliishanayo inuu qur-aanku ilaahay subxana wa tacala hadalkiisa yahay waxaa ka mid a ah, maalan weliid ibnu mugiira markii uu yidhi in hada ilaa qowlu lbashar qur-aanku hadal bini aadan mooye wax kale ma aha allah subxaana wa tacaala muxuu ku yidhi sausliihi saqar ah, jaraa'imta saqara lagu gelinaya waxaa ka mid a qur-aankiibuu ku sheegay inuu hadal bini aadan yahay saas macanaa waa nas waxaa ka mid a maalan wakallama allahu muusa takliima alle wuxuu la hadlay muuse la hadlid masdarku waa muakid waa takliima waxay yidhaahdaan haddii ficilka laga dabageeyo masdarkiisaoo mu'akid ah majaaz buu meesha ka saaraa ixtimaal iyo majaaz iyo wax meesha geli karoo dhan baa laga saaraya macana la hadlid xaqiiqiya buu ilahay muuse iyo allah subxana wa tacala muuse la hadlay ayb waxaa ka mid a maalan alaa lahu alkhalqu waalmru alla abuurkana isagaa iskale amarkana isagaa iskale waa laysku cadfay u fiirso cadafkana luqada carabiga asalkeeda sida la yaqaano alcadfu yaqtadi almuqaayara la yidhahda labada shay laysku cadfay waa kala duwan yihin khalqigii alla markuu sheegay buu wuxuu dabadhigay amarkiisii dabadhigay labadaba anaa le buu leey amarku marka khalqiga ma amar iyo khalqi isku mid maaha amarka ilaahay waa amarka kawniga ah ee adduunka uu ku maamulay iyo amarka sharciga ahee rususha usoo dhiibaya khalqiguna waa intaa wixii ka baxsano waa makhluuq waxaas makhluuqaadka iyo amarkiisu marka waa kala duwan yahay amruhu waa kalaamkiisa iyo hadalkiisa khalquhuna waa makhluuqa wa marka seebaa amarkii uu makhluuq ku noqon kara ileen qur'aanku waa min amri illaah amarkii iyo khalqigiina aayaddu waa kala duuday seebaa marka qur'aanku waa makhluuq say ku iman kartaa way aayaddu nas waxay ku tahay inuu qur-aanku uusan makhluuq ahayn القرآن كأو يهي صفة إله سبحانه وتعالى ومعنى وحويان الإسكالي نصوص فربنا باكوسة أرورتي ويكمت مثلا يعني وين أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله إله هذا الإله وكم مقرن يعني بدبالي بالي ما تقول يسي طيب أما السلف كرضوان الله عليهم ijmaac bay ahayd saxaabada taabiciinta a'immadii waaweynaa waa laysla ogolaa inuu qur'aanku yacni waxa weye bixuruufihi wa macaaniihi inuu ilaahay hadalkiisa ahaa way isla waafaqsanaayeen ijmac bayna soo gurinayaan culimada salafka ridwan calayhim waxaa ka mid a ah maalan abu saciid addaarimi markuu kitaabkiisa radda cala aljahmiya iyo naqdiga labadaba naqdigana wuu ku keenay abu saciid ibn darimi camr bnu diinaar bisanadin saxiix uu kaga warinaya camr bnu diinaar waa macnaha waxa waa taabici wuxuu yidhi adraktu asxaaba annabiyi sal lla lay waslam faman duunahum mundu sabciina sana yaquuluuna allahu alkhaaliq wma siwaahu makhluuq wاlqur'aanu kalaam اllah minhu kharaja wailayhi yacuud wuxuu yidhi taabicigaasi waxaan soo gaadhay buu yidhi asxaabadii nebiga iyo intii ka dambaysay ka sokaysayba toddobaatan sano laga soo bilaabo buuri iyagoo dhammaantood leh allah khaaliqa wax abuuro wey wixii isaga ka soo hadhayna waa makhluuq qur-aankiis qur-aankuna waa hadalkii ilaah alluu ka yimid oo ka soo fulay isaguna ku noqonay isaguu ku noqonay macnaha waxaa laga wada waxay tilmaamaysaa axaadiista qaarkood waxaa ku soo arooray qur-aanka aakhiru zamaanka in la rafcin doono ilaa hal aayad ayna dhulkaba kaga hadhinba macnaha ilayhi yacuudu taasay macnaha tilmaamayaan ayib afarkaasi wuxuu leeyahay yani waxa weeyaan muxaqiqu wuxuu leeyahay waa saxiixu lisnaad weeye camr bnu dinaar waa ka sugan yahay buu leeyahy bal shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay wa a'immatu ddiini kulluhum muttafiquuna cala ma jaءa bihi alkitaabu waاsunna waاtafaqa calayhi salafu اlumma min ana allaha kallama muusa takliima وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ونصوص الأئمة في ذلك مشهورة متواترة حتى أن أبا القاسم الطبري الحافظ لما ذكر في كتابه شرح أصول أهل شرح أصول السنة مقالات السلف والأئمة في الأصول ذكر من قال القرآن كلام الله غير مخلوق وقال فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفسا أو أكثر من التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام وفيهم نحو, نحو من مئة إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم ولو اشتغلت بالنقل قول أهل الحديث لبلغت أسماؤهم ألوفا آه. يعني واحد يقول لشيخ الإسلام عليه رحمة الله ماذا yacni imaamiyada diinta dhammaantood waa culimmada waaweyn wey waxay isku waafaqsan yihiin wixii kitaabku la yimid sunnadu la timid culimmada salafkuna isku waafaqeen oo ah alla inuu muuse la hadlay qur-aankuna hadalka ilaahay inuu yahay xagga ilaahay laga soo dejiyey makhluuq inuusan ahayn a'immada hadalkooda iyo nusuustooda arrintaa ku saabsanna waa caan buu yidhi waana mutawaatir oo wax arlada ka badan wey ilaa alimaam abulqasim atabari waa laalakaai wey alimaam laalakaai ayuu ka wadaa fii kitaabihi sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunna waljamaca kitaabkiisaasuu wuxuu ku sameeyey fasal uu arrintaa kaga hadlayo markaasuu wuxuu soo guuriyey khalqi aad u fara badan oo culimmadii salafka ka mida oo dhammaantood isku raaceen inuu qur-aanku hadalkii ilaaha yahay makhluuqna ahayn markuu soo tiriyey ayuu wuxuu yidhi magacyada aan kuu sheegay waa shan boqol iyo konton naf wey oo taabiciintii iyo a'immadii ka dambeeyey saxaabadii mooyaane taabiciintii a'immadii ka dambeeyey wakhtiyadoodu kala duwanaayeen sannado kala gedisan waxaa ku jira buu leeyahay shan boqol iyo kontonka ilaa boqol imaam oo raggii aqwaashooda la qaatay oo ummaddu ku dayanayso la raacaya ka mid a boqol a'ima baa ku jira macnaha ayib oo dadku hadalkooda qaateen madaahibtoodana ay ka diindhigteen shan boqol iyo kontonka markuu tiriyey bu wuxuu yidhi haddii aanan ka baqaynin inuu hadalku igu dheeraadana kumanyaal baan tirin lahaa buui kumanyaal a'immadii salafka ah ayaan tirin lahaa buuhi oo dhammaantood ku tegey qur-aanku inuu hadalkii ilaahay yahay makhluuq ahayn bal wuxuu ku daray alimaam abulqaasim ilaalaka'i wuxuu ku daray روحي إلى هذا ومخلوقنا إنه قال يهب إسكوافق صلاحي تاسي سمعنا إجمع بيكوا هيا بولي طيب وانا تاسو ابن خزيمة كزيب قوري إمام إذا هذا الكاسو كلا واحد سوق قولنا يساقنا إجمع نوعا سوق لا أبو نصر السجزي في رسالته يعني وحو إلى أهل الزبيت ها. إلى أهل الزبيت رسالة دي ساسو يساقنا ورسالة وقلت لقليه بابك وكأني ساسو معنا رسالة داسو isaalatulxarfi wasawdna macnada waxway qaar baa ku itlaaqa laakiin waxa weye risaalada wuxuuba kaga hadlayba sifatulkalaam baa ugu badan shaaficiyadu inta badan wuxuu ku radinaya ashaacirada ayb waxay isku casri ahaayeen isagana ninka la yidhaahdo abu cumaan isaabuni iyo abu nasrin sajzi isku waktiyay ahaayeen afar boqol iyo afartan iyo afartii buu dhintay isagana kana afar boqol iyo afartan iyo sagaalkii buu dhintay saas manaa isku waktiyay taqriiban ahaayeen isaguna wuxuu soo guuriyey wuxuu yidhi waاtafaqa almuntasibuuna ila الsunna biajmacihim cala anahu gayru makhluuqin وأن القائل بخلقه كافر فأكثرهم قال إنه كافر كفرا ينقل عن الملة culimada oo sunnada u nisba sheegata waxay isku waafaqeen oo ijmac ku yihiin qur-aanku inuusan makhluuq ahayn ciddii tidhaahda qur-aanku waa makhluuqna inuu gaal yahay intooda badanna waxay qabaan gaalnimadaasi inay tahay midii diinta lagaga baxay oo kufrun duuna kufrin ma kufrun naaqil can ilmilla waay limaada wuxuu leeyahay sifo ilaahay buu inkiray sifada oo la inkirana daatadoo la inkiray la midta ninkii daatada inkirana yakfur halkaasuu macnaha marinaya adii masaladu marka masalo nooca weeyo a'immada salafku ridwaanullaahi calayhim in badanoo ka mida waa ka sugan tahay ruuxii yidhahda qur-aanku waa makhluuq gaalaysiintiisa macnaha ayib سأزراد با ابن تيمية عليه رحمة الله وكعرني اشتهر عن أئمة السلف تكفير من قال القرآن مخلوق وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل عام بيك أهيت سلف كأقواش يعني وحوي أئمة ضوضة روحي سيدا سيدا القرآن كوا مخلوق قال السنتيس iyo in la yiraahdo war toobadkeen haduu toobadkeen waayna markaa la dilo arintaasi arin caan ay ka ahayd aymada salafka agtooda ridwanullahi alayhim jami'an tayib laakiin meesha iyadaa arrin baa u baahan inaan baraarujinno arrintaasi waxa weeye ruuxu hadduu yidhaahdo ilaahay qur'aankiisi iyo hadalkiisu waa makhluuq ama qur-aanku waa makhluuq cinda a'imati salaf way takfiirin jireen hadalkoodu saasuu ku so arooray laakiin waa inaan isla markaa haddana kala qaadno hadalkaas itlaaqa ah iyo markii mucayan uu ku saabsan yahay ruux mucayana markuu ku saabsan yahay waa in la kala qaado oo ruuxa mucayanka ah takfiirintiisu xataa hadduu hadalkaa ku hadlo waa in loo fiiriyo dawaabitii takfiiru lmucayan oo ahayd maalan yani waxa weye istifaau shuruud iyo intifaau lmawaanic saas manaa yani waxaan saa u leenahay haddaan sideedaba aan aqwaasha ahlulcilmiga iyo qawaaciddiya usuusha dawaabideeda aan la raacinin marar badan waxaa dhacaysa in ahwaada loo isticmaalo hadalladii meesheedii meel aan ahayn la dhigo oo mas'aladii marka ay ka hadlowdo meesha la yidhahdo taxqiiqulmanaadka inay ka hadlowdo sax qaacidadu waa sax laakiin meeshan aad ku fadhiisiinaysiiyo shakhsigan aad saartay ama maanic baa jira ama shardi baa muntafi ah sidaas daraaddeed baa sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullaah wuxuu leeyahay imaamu axmed caleyh raxmatullaah oo ka mida raggii ugu adadkaa mas'aladan oo qabay ruuxuu yidhahdo qur-aanku waa makhluuq inuu gaal yahay buu qabay imaam axmed cali raxmatullah haddana maca daalika madaxdii waagaas qaadatay ee weliba isaga raggii xidhay oo cadaadiyey oo culimmada laayey oo qaar macnaha dhibaatada u geystay calashaani qur-aanku waa makhluuq dhaha madaxdii nooca ahaa imaam axmed wuu u ducayn jiray ilahay buu dembidhaaf u weydiin jiray nimankii macnaha maamuum iyo nimankii reer bani umaya macnaha waxa wey madaxdii waqtigaa jiray hadday gaalo yihiin oo acyaantooda imaamu ah, eh, axmed uu gaalaysiinayo ilahu dembi dhaaf miyuu dhihi laha muusan dheh saas maana marka yani waxa weye itlaaqa takfiirka iyo waxaa kala gedisan yani waxa weye takfiirulmucayanku waa kala gedisan isagoo qabay ficilka ay samaynayaan in lagu gaaloobayo oo diinta lagaga baxayo uu caddayn jiray iyo haddana ashkhaastooda imaam axmed caleyh raxmat muusan takfiirin jirin bal ilahay buu dambi dhaaf weydiin jiray shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah meelo badanoo majmuuc alfataawa ka mid uu kusoo guriyay arrinta iyada waxaa ka mid a maalan mujalladka labiyo tobnaad sabcada afar boqol iyo siddeetan iyo siddeed mar kasta uu ka hadlayo alcudru biljahli iyo takfiiru lmucayanna in badan buu soo qaataa sheikhulislaam ibnu taymiya mowqifkii imaam axmed uu iska taagay madaxdu markii ay muctasilo noqdeenoo fikraddan ay qaateen oo wuxuu dhihi jiray waa lagu gaaloobi والتكفير كودو إطلاق جري لكن أشخاص موسم تكفير جري أشخاص موسم تكفير جري بل وأودو عن جري سيدا سنة وسيدا مذهب كأهل السنة والجماعة مسائل الأحكام تكفير كي يتبديع يتفسيق إيو يعني إطلاق يتعين كواك القدسي قاعدة سوى قاعدة مهم أه ويهدم إلا فهم رنتي أباهن سيدا معنا وحوي أحكامته يا قواشا العلمية يا نصوص تميشة دي ميلا نهين أن الله معنا طيب مسألة الأمر كواحة خلاف سن مسألة داس أهل السنة وحا خلافس يا دورا خلافس وحا لمن نمانك اللي لهذا معتزلة هي جهمية ومعتزلة هي جهمية هي وحي لهذا قرآنك هذا الإله مئه ومخلوق وركضي وعد استن وحي لهذا الله سبحانه وتعالى هذا الكيسة wuxuu ku abuuraa makhluuqaadka mid ka mida dhexdiisu ku abuuriy markuu ku abuurana makhluuqaas ayaa ku hadlaya hadalkii oo makhluuq ah buu makhluuq kaleeto dhexdiisa ilaahay ku abuuray makhluuqaasaa hadalkii ku hadlaya marka marka kalaamullaahi waa makhluuq bay dheh qur-aankuna waa makhluuq bay caddaysteen saas maana iyaga muctaziladii iyo jahmiyadii iyaga warkoodu halkaasay marsadeen oo warkoodu waa iska cadiya waa qoladaas a'immadu ay ka hadlayaan oo laleeyahay waa gaalo oo ruuxu yidhahdo qur-aanka waa makhluuq waa gaalo saas daraaddeed cabdullahi bin mubaarak wuxuu dhihi jiray naxnu naxki yani waxa weeye kalaama alyahuud waalnasaara walaa nastaiic an naxkiya kalaama aljahmiyati buu dhihi jiray yani waxa weye yahuudiya nasaarada hadalkooda waa sheegi karnaa laakiin waxa weeye nimanka jahmiyada la yidhaahda hadalkooda wax la sheegi kara mabahaba قبح يجيزي حمان ديز وحنا سوق قالك راح تما سنسول يجرم عرفنا كي وعلى الكابو كم ذا مرك قلوا وقلوا داس قول يها كلا وقلوا ذا نمك اللي دادو الشاعر ذا هي ما تريدية ذا ويقول لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء واحد والظاهر كهذا كل سيدك مقدوم لأن وحي أرنيان يعني وحي القرآن عبارة عن كلام الله بكورنيه كلام كنا وحي رنيا بالقيح مركل هذا كلام كوحي رنيا يعني الكلام وصفة نفسية وصفة الذات صفة الذات صفة الذات صمينا صبرا صفة الذات معنى وحي وقدرة هي حياة تضعك لك يعني صفة إلهي ذات ديس سبحانه وتعالى من صفات الذات كمد ويان كلامكم طيب أما قرآن كان إنه الله sidii muctasilada iyo jahmiyada way u badrheeri waayeen inay yidhaahdaan waa makhluuq waxay qabaan qur-aanku bixuruufihi ma aha ilaahay hadalkiisa bimacaaniihi ma aha ilaahay subxana wa tacala hadalkiisa laakiin hadalkii ilaahay oo sifa daatadiisa sifaadka daatada ka mida wixii laga fahmay baa lasoo cabiray sifatu dhaat wixii laga fahmay baa lasoo cabiray yaa soo cabiray wey waysaasha yaa soo cabiray ciddii soo cabirta haddii la yidhahdo malakuljibriil baa soo cabirayna xuruuftan iyo macaanidan meesha taalla malakuljibriil baa iskale oo qur-aankii wuxuu noqonayaa hadal malakuljibriil hadday cid kale soo cabirtayna ciddii soo cabirta hala sheego makhluuqun buu imaanaya sidaas daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa culimmadu dhahaan khulaasada iyo mu'addaha ashaacirada mowqifkoodu waa uun muctasilada mowqifkeediiyo waxoogaa la yaro reemagaaleeyey waay عبارة أمي وحوقا تلطيفيا عبارة أمي يرى تلطيفيا لكن نهاية وحويا قول معتزلة هي قول الأشاعر إسكمال بإيمانيه محايا لي صفة الذات هذه الليلة مثلا هذا أخر ذان اللي الليلة تحفة المريدك شرح جوهرة التوحيد إبراهيم البيجوري هذا أخر ذان وحو كلية هاي الكلام وحويا وصفة الذات وح يعني وحويا صفة wuxuu soo qaadanaya hadalkii akhtal shicirkii akhtal nasraanigii ayuu soo qaadanaya markaasuu yani waxa weye a'immatu salaf buu radinaya isagoo mujasime iyo xanaabile iyo waxsaaso kalea ku sheegay qolada jahmiyada iyo muctasiladana wuu keenaya markaasuu wuxuu taqriirinayaa madhabka ashaaciradu inuu yahay qur'aankan meesha yaalla kalaamullaahina lama dhihi karayo kalaam ilaahay ma ahana lama dhihi karayo war haddaad si kasta yeesho aadan waxba kala bixi karan buu meesha ku qoray laakiin kutubta waaweyn markaad u noqoto si fiican u sharxaysa khulasadu waxa weeyaan alqur'aanu cibaaratun can kalaam illah madhabka ashaaciradu kaawa cibaaratu can kalaam illah markii la yidhahdo waxaa imaanaysa yaa cabiray man ilmucabir man ilmucabir waxay ku leeyihiin haddii hadalka ilaahay ee sifatu daatka ah haddii lagu cabiro luqa cibriyana waxaa la yidhaahdaa maaratay injiil haddii maalan eh, yani luqadaa lagu cabirana tawreed haddii carabiye lagu cabirana waxaa la yidhaahdaa yani qur-aan baa la dhahaa laakiin waxa weeye shaygu waa uun mid eh wax kala gegedisan maaha wax xuruuf iyo sawdlana ma ah halkaasay maraya mudad mu'adahooda iyo warkooda adiga wuxuu ku dhammaanaya khulaasadiisi waxa weyaan qur-aanku waa makhluuq waana qolyaha la radinayo ayay ka mid yihiin saas maana iyagii maaturidadu maaturidaduna waxay leeyihin iyaguna hadalkaa ku dhaho waxay yidhahdeen alqur'aanu xikaayatun can kalaam illah xikaaya iyo cibaara iyo warar noocaas oo kale ah inay dhiiradaan baa ficnayd oo sidaas qoladaasoo kaleeto ay yani waxaway ganafka ku diraan warkooda haba iska caddaadee maxaa u warwareegaysaaba yaa imaa inaad tidhahdo qur-aanku waa ilaahay hadalkiisii sidaas salafku ay ku tageen oo aad saa ku gaabsato si cad aad tidhaahdo makhluuq ma aha waa hadalka ilahay yaa imaa warkaa muctasilada iyo jahmiyada khariban inaad marto laakiin wax intaa u dhaxeeya oo manzila bayna almansilatayn ah warsaa la yidhahdo ma imaan karaya meesha waana midda ay isku dayaan ashaacirada iyo maaturiyadu isku dayaan macna wa ama allafdu bilqur'aan halkaa inoo jiro hada billahi towfiq wsala allahuma wasalam cala nabiyina muxamedin wcala alihi w saxbi